waa shan arinka koobaad waa aladaa waxaa loo yaqaano salaadu inay ada noqoto iyo maxay ku noqotaa arinka labaadna waa xagga fadliga waktiga halkeebaa fadli badan xukunka saddexaada sheekhu halkan uu ku tilmaami doonaana waa waxaa loo yaqaano waqt lidraak ama idraak lwujuub salaada waajibnimadeeda halkuu ku xidhan yahay maxay ku waajibtaa salaadu waktiga maaragtay ay ku waajibtaa waa waktiga intee leeg ama dadka ahlulacdaarka la ihahdo cudurdaarada ay ku yimaadaan axkaamtoodiina waad odhan kartaa waktiga ku tacalluqaysa xukunka afraad ee uu tilmaami doonaa waa alqadaa qalihii xukunka shanaadna waa adaankii iqaamadii oo iyaga baab gaara maadaama axkaamtooda ay badan tahay musanifku raximah llahu tacaala kaga hadli doono xukunkii koobaad ee ahaa adaaga ayuu ka hadlayo wuxuu yidhi waman adraka min asalaati rakcatan qofka salaada ka haleela hal ragcad qabla khuruuji اlwaqti inta aan waqtigu bixin faqad adrakaha ninkaasi salaadaas qofkaasi salaadaasi wuu gaadhay wuu haleelay waa adaagii salaadu maxay adag ku noqotaa waxay adag ku noqotaa in wakhtigeeda la sameeyo haddaba ma in gebigeedaba wakhtigeeda la sameeyo ayaa shardiya mise haddii qayb ka mid ah wakhtigii dhexdiisa la sameeyo inta kale haba ka baxdee salaadaasi qalla maahee waa ada wuxuu sheekhu noo sheegay haddii ragcad uu qofku tukado salaadiiyo wakhtigeedu bixin intii kalena ay ku dhacdo iyadoo wakhtigii baxay salaada waxaa la xisaabinayaa salaad qalaa ah maahe waa salaad adaa ah. laakiin waktigaasi waqtulxurmaa la yidhaahdaayo qofka uma banaana inuu salaada dib dhigo ilaa uu waktigii ka hadhayo wax aan salaaddii ku fillayn waqtulxurmaa la yidhaahdaa waqti in salaada loo dibdhiga ay xaaraan tahay waqtu lxurmati an tuahara asalaatu xataa laa yabqaa min waqtihaa maa yasacuhaa waa in salaada la dib dhigo ilaa iyo aanu waktigeedii kaba hadhaynin wax ku filan xaaladda iyada ah waxaynu odhanaynaa waqtiga salaadaasi la tukaday waa waqtulxurma laakiin xaggii qallaha iyo adaha markaynu ka eegno haddii salaadii ragcad dhammaystiran waktigeedii ay dhacday waa salaad adaa ah baynu odhanaa salaad qallaah ku sheegi mayno waxaa loo cuskaday xadiidkii saxiixaynka ku jiray man adraka rakcata min asalaati faqad adraka asalaa qofka salaada ragcad ka soo gaadhaa salaada uu soo gaadhay markaa dee dad ragcad gaadhay oo waktigii markaa ragcad ay kuu dha ay kuu dhacday salaadaasi salaadaad markaa gaadhay ood waktigeedii tukatay oo kale xisaabsantaoo waa salaatu muaddaa khilaafna maslada uu ku jira laakiin waa sida muctamadkaa ah, sida shayku raximah llahu tacaala uu qoray waxaynu xalay markaa tilmaannay inay bannaan tahay salaada iyadoo haddii wakti ku filan la galo inay bannaan tahay in qiraacadii iyo qur-aankii la dheereeyo walow waktigu haba baxe culimmada qaarkood waxay leeyihiin waa in ugu yaraan ragcad laakiin la sameeyo intaan waktigu bixin si aanay salaadii aanay qallo u noqonin wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala waman shaka fii dukhuuli اlwaqti faahbarahu hiqat can cilmi camila bihi wain ahbarahu can ijtihaadi lam yuqalidhu bal yجtahidu wayacmalu calى اlأglabi fii danihi waa xukun markii aynu malaha sida guud u sheegayna aynaan ishaarinbe xukun kaloo halkana kaga hadlayaayo alcilm bidukhuuli اlwaqt ama uruq اlcilmi bidukhuuli اlwaqt wadooyinka lagu ogaanayo waktigu inuu soo galay ariiq markaa aynu de hore usoo aragnay baa jiro harkii inaad qiyaasto ood harkii cabirto ood waagii adigu eegto taasi waa ariiq lagu ogaan karayo waktigu inuu soo baxay inuu waktigii salaaddu inuu galay wuxuu ihi waman shaka qofka ka shakiya fii dukhuuli اlwaqti waqtigii salaadu inuu soo galay fa akhbarahu uu u waramo hiqatun qof lagu kalsoon yahay can cilmin ogaal uu uga waramo camila bihi warkiisuu qaadanaya uu ku dhaqmayaa in akhbarahu hadduu uga waramo can ijtihaadin sida uu markaa maleeyey markuu dadaalayo wax eeg eegay siday la noqotiyo ijtihaadkiisii hadduu u sheego lam yuqallidhu iska raaci maayo bal yejtahidu isaguna dadaalkiisuu bixinayaa wayaclamu wayacmalu wuxuu ku dhaqmayaa cala alaklabi cindahu ama cala alaklabi fii dannihi sida agtiisa ama melihiisa haalibka ah marka ariiqa koobaad oo ikhtibaarka oo cilmi baa la yidhaahdaa yaqiin inaad waagio beri beri aragto adeerdio soo maaratay dhacay dhacday aad aragtay salaadii maqrib inaad harkii qiyaastood aragtay in qoraxdii ay samada bartankeedii ka iilatay ama aad casarkii qiyaastood aragtay in harkii shaygii eh, maaratay eh, wax leeg uu noqday taasi waa cilmigii iyo yaqiintiiba wax aad hubto weeye wixiiba uu kuu muuqdaa waad arkaysaa kaasi saasuu ku dhaqmaya laakiin qofkii aan isaga taas samaynin eh, ama guri ku jira ama aan harkaba markii hore qiyaasanin oo aan garanayn badlulistiwaagi halkii uu joogay ee ka shakiya waktigii inuu soo galiyo in kale haddii uu qof ku yidhaahdo wuu soo galay waxaa la eegayaa qofkaasi muxuu u cuskaday harka waktiga uu ku leeyahay wuu soo galay hadduu wuxuu u cuskaday ay tahay yaqiin wax uu huba haday tahay aanay ahayn ijtihaad iyo dadaalu bixiyey ede waan u eegayo waagiioo beryey bu arko guriga kujiro kuusoo galo waagii wuu beryey buu ku yii waagii waan arkay ijtihaad lama yidha waa waxuu arkay isagiina waa qof lagu kalsoon yahay oo iqa ah. ee qof iska hadhadla ma aha xaaladdaa iyadaa waxay ka dhigan tahay un adigoo arkay adigoo adigu arkay inaa maarata waagu uu beryey ayuunbay la mid tahay waana sababta aynu muadinka ugu afurno sidoo kale aynu ugu soodno ila muadinka wuxuu nooga warramayaa waktigii inuu soo galay inuu ijtihaadayna inooma sheegaye de weli waktigii waxa weeye waa iclaamu bidukhuuli waqti salaa markaa inuu isagu arkay ayuun baynu ka soo qaadaynaayo uu arintii waxa weeye hubsaday waynu ku afuraynaa sidoo kale waynu ku soomaynaa salaadihii kalena waynu ku tukanaynaa khasab ma aha kol haddaad adinkii maqashay haddaanad muadinka ka shakiyo onaad islahayn wuu qaldamay ama aanad ku ogeyn wakhtigoo aan la gaarin inuu iska adimo waad cuskanaysaa warkiisoo wixiisani waa waa iqatun yukhbiru can cilmin wey haddii markaa tidhaahdid iminka dee saacadday eegaane ma eegaan hadhna ma qiyaasaan subaxana waxaa laga yaabaa waagu inuu baryayn kale inaanay eegin maqribkana qoraxy inay dhacday in kale inaanay eegin baa laga yaaba halkaa saacadda ay ka xisaabiyaan waxaynu leenahay saacadahani ama maaragtay barnaamijtani waa waa kuwo la tijaabiyeyoo la ogaaday inay markaa ku dhisan yihiin can cilm aanay iska ijtihaad ahayn wax hubaal ah inay ku dhisan yihiin haddii markaa shaki uu yimaado oo iyaga ay markaa isyarkil khilaafa waqtiyada qaarkood sida barnaamijta qaar ka dhacday xaaladaa iyada ah dee waxay noqonaysaa inaan koodii soo horreeyey la raacin ilaa lala hubiyo in waktigu uu markaa uu soo galay marka taas waa war cid lagu kalsoon yahay ay sheegayso cilmi iyo markaa aqoonna ay ku dhisayse aanay ku dhisaynin umalayn mar haday arrintu taa tahay warkiisa waa la qaadanaya camila bihi wuu ku dhaqmayaayo dee nabigeenu salaatu wasalaam waa kii ilahaa fakulo washrabu xataa yuadina bna ummi maktuum oo dee markaa in isaga markaa adaankiisa lagu afxidhanayo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegay warka muadinka la qaadanayna dee adaanku macnaba muu sameeyeen kaasi waa kii markaa ogaal iyo yaqiin iyo hubaal sheegayey haddii male uu ka hadlayo oo maalan meel miyaa la joogaa ama magaalaba waa la joogaa cirkii waxaa ku dahaaran daruur saacadahan iyo waxaan inaan la haysanba ka soo qaado barnaamijtani aanay jirin xaaladda iyada ah dee qofkii waxbuu yar fiirfiirinayaa wuu eeg eegayaa waxbuu qiyaasayaa wuu qadarayaa kadib markuu is yidhaahdo qoraxdii way dhacday ayuu salaaddii maqrib dee tukanaya hadduu marka kaasi ku yidhaahdo wixii waan u fiirsadayo xilligan qoraximo soo jeedo salaadii maqrib waa la gaadhay hadduu sidaa ku yidhaahdo kuma qancaysid laguma ogola inaad iska raacdo waayo qofkani wa qorax dhacday muu arag cid qorax dhacday aragtay oo ama maarata aqoonteediiyo boqol kiiba boqolo haysana kama sheekaynayo kama soo warramayo laakiin isaga melihiisiibuu kuu sheegay xaaladaa iyadaa waxaa lagu leeyahay adiguna male oo adiguna wax baarbaar wax eeg wax raacraac wax qiyaas wax qadar deetna sida kuu soo baxda ayaad adiguna xaaladaa iyadaa ah yeelaysaa ee qofkanun kuma raacaysa iyadana de waxay culammadu ay u cuskanayaan qaacido ah almujtahidu laa yajuusu lahu taqliid qofku hadduu waxaan ku ijtihaadi karayo isagu baarbaaran karayo inuu qof kale siduu maleeyay raaco looma ogola looma ogola qofka aan isagu waxba eegi karaynan waxba garanaysa qofkii indhaha la-aayoo kale ayaa loo ogol yahay inuu markaa uu iska qallito cid iyadu markaa wax arkayso oo walil acmaa taqliidu mujtahidi wey qofkii indhaha la-aa isagoo aan waxba arkaynin in waktigii la gaadhiya in kale aan garan karin qofkii mujtahidka ahaaye isagu markaa wax baarbaaray ee yidhi waktigii waa la gaadhay ayuu iska qalidanaya o iska raacaya taana halkaasuu sheekhu kaga baxay wuxuu u gudbayaa xukun saddexaad oo ku saabsan salaadama in xagga hore laga tukadaa afdala mise in xagga dambe laga tukado weli waktigii un baynu ku jirna wuxuu yihi wlafdalu taqdiimu الsalaati fi awali اlwaqti ila الظuhra fi اlxari liman yamdi liman yamdi ilى اljamacati fainahu yubridu biha wuxuu yihi wlafdalu afdalku waxa weeye taqdiimu الsalaati salaada in la hormariyo fii awali اlwaqti waktiga bilowgiisa in maarata loo hormariyo laga tukado ila الظuhra salaada duhur mooyaane fi lxari marka kulaylku jiro liman qof marka maarata salaada duhur ay maarata u ahaato qof uu tukanayo yamdii ila ljamaacati jamac xaggii tegaya oo musallaha tegaya masaajidka tegaya fa innahu kaasi yubridu bihaa wuu qaboojinayaayoo salaada dib buu u yardhigayaa wa fil filcishaai cishaa'igana qowlaani laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani uu yahay ana taqdiimahaa afdalu in la hormariyaa inay afdal tahay xukunkan saddexaad ee kamid mid ah a wuxuu ku saabsan yahay xaggii horumarinta salaadda dadejinteeda iyo dibdhigeeda wuxuu uhi sheekhu dadejinteeda in xagga hore laga tukada ah baa afdala salaadihii oo dhan waxaa loo cuskaday xadiid sunanka ku jira oo odhanaya nabiga calayhi الsalaatu wasalaam baa la weydiiyey ayu acmaali afdal markaasuu yihi asalaatu liwali waqtiha salaada oo xagga hore laga tukado ayaa camal la qabto ugu afdalsan waxaa kaloo lagu xoojiyey xadiid kaloo isaguna saxiixeynka ku jiro oo ka waramaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xaggii uu waktiga ka tukan jiray kaana yusali uhra idaa zaalat shams duhurka wuxuu tukan jiray nebigu markay qoraxdu iilato wata waa awalol waktigii ilamaba halkii duhurku ka bilaabaye markaasuu duhurka tukan jiray markaa de waa aggii horu ka tukan jiray waalcasra washamsu xayatun casarka wuxuu tukan tukan jiray qoraxdoo nool yani qoraxdo xoogan baa loo jeeda oon daciifin marka casarkiina dee ayaa iyaduna meesha ku cad wlmariba idaa wajabat ama idaa aabat maqribka nebigu wuxuu tukan jiray markay qoraxdu dhacdo iyadana markaa agga hore ayuu ka tukanay markaa in salaaddii agga hore laga tukado ayaa afdal noqonayo waliana fiihi mubaadaratan ila alkhayraati dee waxaa ku sugan dedejinta salaadda la dedejinayo yani xagga hore laga tukanayo in loo degdegayo khayrkii musaaraca ila alkhayraat iyo khayrkoo loo degdegana dee waa layna farayo waa laynoogu baaqay waxaa arrinkaa laga soo reebayaa laba salaadood intaan markaa aynaan tala soo reebayo tilmaamin dedejintaasi khasab maaha markii sidaa loo adeemayo in salaaddii la galo ee waxaa la doonayaa waxaa la doonayaa markii waktiga salaadu uu galo adaankii aad dareento aad maaratay maqasho inaad kuaad ka hawlgasho sidii aad salaadda u tukan lahayd hadday noqoto dharkii aad salaadda maarata ku tukan lahayd iyo weyse qaadashadii iyo dahaaro qaadashadii iyo eh, u soo cadayashadii iyo u diyaargarowgii salaadda inaad bilowdo marka waktigu sidaa usoo galo deetana markaa diyargarowga soo dhamaysana salaaddii markaa dee la galo taasi markaa waa salaaddii agga hore laga tukaday salaaddii oo hore laga tukaday ayay noqonaysa waxaa la yidhi qofka lagu kalifi maayo deg deg iyo carcarar markuu weyeysanaya iyo ka gaadhsii si caadi oo abiiciya ayaad isaga soconaysa ad u diyaar garoobaysa inaad wax kale ku mashquulshidin baa laguu diidayaa laakiin muxuu ahaaye xadka bax la iman ma aha oo eh, degdeg aan maaragtay de waxa weyaan sidii abiiciga ahayd ka baxsan lama imanaysi wuxuu yihi markaa laba arimood baa laga soo reebayaa mid iyadu waa dee waaba qowl waaxid oo iyada hadalba kuma jiro oo waa salaadii duhur haddii beledku kulul yahay wakti kululna la joogo xaaladaa iyadaa dadkii jamaca tegayey ee jamaca kusoo tukanayey waa loo qaboojinaya dadkii guryaha iskaga tukanayay iyagu waxa sidoodii horeba ayuubay ahaanayaanoo xagga hore inay ka tukadaan baa u afdal iyo jeer dumarku waxay yidhaahdaan salaada iyadoo masaajidkii laga aqiimin miyaanu tukanaa waxba adiga hadaad masaajidka tegey aqiimka inaad sugto cidiba kuumay dirin inaad xagga hore salaada ka tukato ayaaba kuu afdala kol haddaanad jamaca u soconin laakiin qofkii jamaca imanayey salaadaa duhur dhulku kulul yahay waqtiga kulaylka lagu jiro waxa afdala in dadka loo yar dib dhigo ilaa inta guryuhu ay har yeelanayaan ay dadku soo mari karaan marka qaboojinta la sheegaya waa sida laga yaaba dadka hore tiraadaan oo mararka qaarkood casarkii baaba kasii kulul duhurkee xaggee dib loogu dhigi marka qaboojinta la sheegaya waa in har dadkii ay heli karayaan marka waxaa la yidhi waktiga kale barhkiisa la dhaafi maayo salaadii duhur oo kale hadday labayo tobanka soo gashay saddexdana ay maalan baxaysa ama saddex iyo rubuc ay baxaysoo kale ilaa kawdiiyo barhka la dhaafi maayo intaa ka horeysa kawdoo kale kawdiiyo waxoogaa markaa la tukado oo dadkii markaa waxoogaa hara ay heleenoo dadku ay guryaha isku soo yar maaratay ay kusoo dhuuman karayaan oo cadaadda kasoo hoosgeli karayaan intay masaajidka usoo socdaan ayaa loo dibdhigay xadiikii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa u daliilay ina shiddat alxari min faxi jahannam ama ida shtada اxaru fabriduu bisalaati faina shida اlxari min fayxi jahanama marka ay kulaylku uu daraaday buu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam salaada qaboojiya kulaylka darani waa min fayxi jahanama waa karkii jahaname dadka markaa u dibdhigo salaada dib u dhigo oo u qaboojiya salaada ayaa markaa arintaasi loo samaynaya hadday jumco tahay maalinta jumcaha iyada salaadeeda dib loo dhigi maayo salaada jumcaha waktigeedu waaba waktigaasuna waa la ilaaliya hadduu baxo de qalay noqonaysaa qalana markaa jimcihii kuma ansaxayo duhur bay isugu baxaysa salaadii jumcuhu markaa saasay ku tegeysa marka iyada xagga hore ayaa laga tukanaya sidoo kale de dhibaato badani kama taagno dee waxaabay sunnadu tahay in hore loo sii tago markaa dee saaka yimid haddaad haddana tiraahdo ibraad baan samaynayaa dib baan u dhigayaa salaado waktiga barkiisa ayaan la sugayaa culays bay ku noqonaysa dadkii usoo kallahay salaada subaxe ilan salaaddii subax wixii ka dambeeyeyba salaada jumcaha in markaa loo soo dhaqaaqo qora markay qoraxdu soo baxdaba ayaa de sunnuhu ahaa wuxuu yihi qodobka labaadna waa salaadii cishaay iyadana qowl baa wuxuu leeyahay in la dib dhigaba afdala in la dib dhigo ayaa afdala laakiin waa qowl laga rajaxan yahay oo waxaa rajaxan in xagga hore laga tukanayo qowlkan markaale dib loo dhigayaa wuxuu daliishanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaa inuu jeclaayo habeen waa kii nebigu dib dhacay deetana rasuulka ilah dumarkii carruurtii waa seexdeena salaadda u soo baxay markii dambe u soo baxay nebigu markuu tukaday inahu lawaqtuha waa waktigeedii waktigan hadaanan dadka markaa eh, inaan ku dhibaateeyo aanan ka baqayn wati salaada cishaay dib baan udhigi lahaa bu nabigu salaatu wasalaam marka halkaa waxaa laga fahmay dibdhiga salaada cishaay inuu afdal yahay laakiin qowlka kale ee la rajaxayo ah iyadana inaan la dibdhigayna xagga hore laga tukanayo ayaa isagu wuxuu cuskanayaa nabigu sidaa haba jeclaystee eh, haddana caadadiisu waxahayd inuu horreysiiyo markaa sidii dhaqankiisu ahaa calayhi salaatu wasalaam ayaa laga fadilayaa sidii uu jeclaystay sidaa uu dhaqankiisu ahaa ayaa laga fadilayaa laga hormarinayaa marka xagga hore in laga tukado ayaa afdal noqonaysa bila wuxuu uhi waman adraka min waqti الصalaati qadra ma yuؤdii fiihi اlfarda uma juna aw kanat imra'aة faxaadat wajabat wajaba calayhima alqadaa wuxuu halkan sheekhu ka gelayaa waqtiga loo yaqaano waqtu lidraak iyo waqtiga loo yaqaano waqtu daruura laba waqti buu halkan inoogu sheegayaa salaaddu ay leedahay oo dadka ahlulacdaarka ee cudurdaar kale u gaara dadka cudurdaar kale maxaa loogala jeedaa cudurdaarka la sheegayaa waa shan shan cudurdaar wey asabiyu yabluq inaan kii yaraaye ama ilmihii aan qaangaarhka ahayn oo qaangaara qofkii aan qaangaarhka ahayn haddii uu qaangaaro eeg cudurdaar buu lahaa oo dee maarata salaaddu waajib kumay ahayn waktigii salaaduu qaangaaray markaa markuu intee ka soo gaaro ayay ku waajibaysa kii gaalka ahaaye soo islaamiya ahlulacdaarkaasu ku jira dadkaa ahlulacdaarkaabuu ku jira alkaafiru yuslim gaalkiio soo islaamaya walmar'atu taxiid qofkii dumar ahayd haddii dhiiggii caadada ay hesho wakhtigiiyo soo galay ama uu ka go-o wakhtigiio sii baxaya salaadeedii maxay noqonaysaa walmajnuunu yufiiq aw yadra'u calayhi ljunuun qofkii waalidu amba ay ku imanaysay ama ka bogsanayey wakhtigii salaadoo soo galay qofkii waalanay ama isagoo waalan qofkii deetana caafimaadaya iyadoo waqtigii salaadda lagu jiro wاlmuqma calayhi yufiiq isaguna fii waqti salaa aw liqma iyo ala qofkii muqma caleyga amiir doorsoonsanaa ee maarata koomada ku jira ama suuxsanaa hadduu soo miiraabo waqtigii salaado sii baxay ama iyadoo waktigii salaada lagu jiro on weli tukanin hadduu suuxdinta ay ku timaado ama koomaba galo salaadaa ma lagu leeyahay dadkaa markaa ahlulacdaarka la yidhaaho oo shantaa qolo ah qof aan qaangaal ahayn oo mid aan muslim ahayn islaamaya gabar daahir ahayd oo dhiig ku imanayo ama tu dhiig lahayd oo daahiroobaysa qof caafimaad qabe waalanaya ama qof waalla oo caafimaadaya qof caafimaad qabay oo koomo gelaya ama mid kooba ku jiray oo soo baraarugaya dadkaasi salaadoodii baa laga hadlaya goormay ku waajibaysa waxaynu eegaynaa dabcan laba waa ilmihii qaangaarayay iyo gaalkii islaamayey iyaga dhinac qurun baynu ka eegi oo iyagu de wax dib ka imanaya maahe waktigii salaaddoo lagu jira imanaya maahe waa wax faydmaya caruurnimadii de way kor noqonaysaa qof salaadii lagu jira caruur dib ugu noqonayaa ma jiro laakiin mid caruur ahaabaa qaangaadhay mid gaal ahaabaa soo islaamaya laakiin mid muslim ahaadoo gaaloobaya waxba xukunkiisa iskama bedelayaan ilan salaaddii waa laga doonayaa una intuu soo islaamaa salaaddiina laga doonayaayo kan gaalnimada dib ugu noqonaya waxba nagama khuseeyaan horey usoo sheegnay murtadka in salaadii laga rabo markaa labadaasi iyaga xagga dambe baynu ka eegeynaa ilmahan qaangaalaya waktigii oo sii baxaya iyo kan soo islaamay waktigii oo sii iyaga aggaa watiga agga dambe ayuun baynu ka eegi haddii waktiga xaggiisii hore ay ka islaamaan ama uu ka qaangaaro kani dee waa caadi mushkilad ma laha laakiin dambe baynu iyaga ka eegi saddexda kale xagga dambe iyo xagga horeba waynu ka eegeynaa oo dhiiggii caadadu ama wuu go ama wuu soo kordhayaa dee imanaya gabadhaan dhiig lahayn baa dhiiggii helaysa markaa taa dhiigga helaysa waxaynu ka eegaynaa xagga hore waktiga goormuu ku yimid oo hore horeynu dee iyada uga soo xisaabinayno tuu ka go-ayna waxaynu ka eegeynaa markanuu ka go-ay intee ka dhinnayd waktigii salaada waalidiina waa saas oo kale biirdoorsoonkii kalena isna waa saas oo kale haddaba aynu u nimaadno kan xagga hore ah ee saddexda dambe ay la gaarka yihiin gabadhii oo iska daahir ahayd baa la adimay iyadoon tukan bay dhiiggii heshay ama qofkii oo miyir qaba ayaa la adimay yar kadib waa waasheego isagoon salaaddii tukan ama koom koomuu galay qofkaa salaadaa ma lagu leeyahay mise laguma laha waxaynu eegaynaa markan cudurdaarku ku yimid intee laga joogay soo gelidii waktiga haddii laga joogay wax salaada ku filan oo salaada lagu tukan karo muddo salaada ku filani haddii laga joogay soo gelitaankii waktiga ama adaankii waxaynu leenahay salaadaa waa lagu leeyahy markuu kaa waa waa shay uu caafimaado haddii ilaahay ilaahay caafimaadiyo dee qallihii salaadaa waa laga doonaya kaa koomada galay waa saasoo kale gabadhii markay hadhow daahirowdo salaadii taa ahayd waa laga doonay haddii cudurdaarkani uu yimid iyadoon waktigu kuba filayn salaadii sidaa markii loo adibay daqiiqadaba laba daqiiqo saddex daqiiqadood ba dhiiggii ba isku aragta de intaas in salaaddii duhur matalan ku filan maaha afar ragcadood baa laga do afar ragcadood kuma filan waxaynu leenahay salaadaasi kugumay waajibin qallaheedana laguguma le markaa awal lwaqti waa waqtulidraak baa waqtu idraak alwujuub waqtulidraaku waa waktigaa salaada ku filan kaasi waa kaa xaggii dambe aynu nimaadno gabadhu iyadoo dhiiggii ahayd ayuu dhiiggii ka go'ay ay iyadoon waktigii salaadu bixin ama kii waalaabaa caafimaaday iyadoon waktigii salaadu bixin kii yaraabaa qaangaaday iyadoon waktigii salaadu bixin salaadaasi ma lagu yeelanaya iyadana waqtu daruura la yidhaahdaa waqtu daruura waxa weeye waxaynu eegaynaa maxaa ka harsanaa salaada waktigeedii markaan cudurdaarkaagu go-ay haddii ragcad in lagu tukan karo iyo in ka badani ay harsanayd ragcad iyo wixii ka badani waa isku xukun in ragcad lagu tukan karaa hadday harsanayd salaadaasi way kugu waajibtay hadal male hay laakiin dee gabadhii inay maydhatay u baahan tahay oo inay dahaaro qaaatay ubaahan tahay hawl bay u baahan tahaye inagu aggaa ma eegeyno waxaynu eegeynaa maxaa ka dhinnaa salaada dee waxay tiri adaankii kale salaaddii ku salaaddii maqriboo afka adaankii lagu hayo lix mirir wax noocaasaa ka dhinna shan mirir unbaa da adaankii ka harsanaa qoraxdu geeska waabay la sii gelaysayba waxaynu shan raga shan daqiiqo ragcad waa lagu tukan karaa iyo wax ka badanba shan daqi ragcad way ku filanta salaadda casar waa lagugu leey salaadda iyadaa waa lagugu leeyahay de markaa ma alaad u tukanaya ha alaad u tukanaysaa mushkilad male horta maydh maydhooyimka maydhiga hawshii gal intaasaaba dee waktigu baxaya salaaddii casar qalla ahaan baad u tukan doontaa tan maqribeed de imika waktigeedii la gaarin horta iyada horreyso yaan iyaduna waqtigu ka bixine iyadaad horreysiin doonta oo waad tukanaysa waaya intaasoo keliya maaha waxaa kuu soo raacaysa salaadaasi hadday tahay mid salaada ka horeysa lala jamciyo oo jamcu taakhiir uu ka banaanaa tii ka horreysayna waa lagu yeelanaya oo gabadhan marka la casarkii waa lagugu leeyahay casarkii oo keliya lagu yeelan maayo waxaa lagu wada yeelanaya casar iyo duhur casar iyo duhur baa lagu wada yeelana maxaa loogu wada yeeshay dee waxaa loogu wada yeeshay labadan salaadood marka cudurdaarku jiro isku wakti bay ahaan jireeno jamac baa ka banaanaa in la jamciyo maantana de iyadu cudurdaar bay leedahay mar haddii xaaladdu ay sidaa tahay waxay leedahay casarki iyo duhurkii labadiiba waa lagu leeyahay kol haddii eh, waktigii casar oo ragcad iyo wax ka badan dhiman tahay uu cudurdaarkaagii go-ay haddii waktiga ay ka dhiman tahay wax ragcad ka yar daqiiqad baaba ka dhinayd ama daqiiqad barhkeed baa ka dhinayd qoraxdiiyo godka gashayoo in yari soo jeedo oo wax daqiiqad ka yar ku wada libdhays ayuu dhiiggii ka go-ay oy sogaatay ama uu maaragtay qofkii soo islaamo salaadii kaama lagu yeelanaya mise laguma yeelanayo imaamkeennii shaaficiha raximah اllahu tacaala halkaa laba hadal oo kala duwan buu ka yidhi mar wuxuu yidhi mayane kol haddaan qofku ragcad soo gaadhin dhammaystiran salaadaa laguma leh mar kalena wuxuu yidhi mayane haddiiba waktigii qofku uu wax ka soo gaadhay in allaahu akbar la yidhaahna allaha ka yeele in allaahu akbar ku filanna ha noqote kol hadduu wax ka soo gaadhay takbiirtaa laga gaadhsiin karo salaadaasi way waajibtay oo qofkaa salaaddaa iyada ah waa lagu yeeshay qowlkaa dambeanay culimmadu rajaheen waxaana la waajibaysa mar walba saynu sheegnay de salaadii ka horeysay haddii ay tahay mid lala jamcinayo haddaanay maarata tu lala jamciyo ahayn dee keligeedunbaa waajibaysa haddii ka horeysay waajibi mayso sida salaadii subax weeyaan salaadii subax dee waxba lama waajibaan dii salaadii subaxoo waktigeedii daqiiqadi ka dhiman tahay ay daahirowdo taa subaxun baa lagu yeelanaya wuxuu yihi sheekhu waman adraka qofka haleela min waqti salaa ka soo gaadha salaada waqtigeedii qadra maa yuaddii fiihi alfarda faralka in uu guto qadarkeed wakti ku filan gudashadii faralka uma junna kadibna waasha aw kaanat imra'atun ama hadday gabadhiba jirtay oo faxaadad ay markaa dhiiggii caadada heshay iyadoo waktigii salaada ay ka tagtay in lagu tukan karo wajaba alayhim alqadaau waa xaggii hore qalihii wuu ku waajibaya qalihii wuu ku waajibaya marka waxaa loo cuskaday halkan dee waxa weeye salaadu marka lagugu waajibiyey tamakum baa cibaadaadka o dhan u shardeen cibaadadu waxay kugu waajibtaa idaa tamakanta fataqu llaha ma staactum istiaaca wixii u shardiga haddii wixii aanay suuragal ba ahayn inaad tukato oo wakti ku filanba aanad helin dee salaaddaa laguguma yeelanayo haddii laakiin ay kuu suuragal ahayd dee inaad salaaddaa tukan karaysay baa caddaatae salaaddaa waa lagaa doonay wain balaga sabiyun hadduu ilmihii yaraa qaangaadho aw aslama kaafirun ama kuwaa kii gaalka ah soo islaama aw tahurad xaaidun aw nufasaau ama ay daahirowdo gaba caadada lahayd ama dhiiggii dhalmada lahayd aw afaaqa majnuunun ama kii waallaa uu soo miiraabo aw muqman calayhi ama kii miir doorsoonaa ee markaa koomada ku jiray uu soo miiraabo qabla uluuci shamsi qoraxdiion soo bixin salaadii subax birakcatin ragcad qadarkeed biqadri rakcatin ragcad qadarkeed iyadoo ay ka dhiman soo bixidii qoraxda lazimathum subxu in kuwaasoo dhan koodii saas ay ku dhacdaba salaadii subax waa laga doonayaa ila ragcaddu oo inagii nidhi iyada hadalba kuma jiro kol soo gaadhay hadalba kuma jire dee waa tukanaysaa fain kaana biduuni rakcatin haddii ragcad wax ka yar uu yahay waxa uu soo gaadhay fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay kol haddaanu ragcad soo gaadhin ma tukani kaas wuxuu cuskanayaa xadiidkii aynu soo akriyeynay xadiis abi hurera radi allahu man adraka rakcata min asubxi qabla an taluca shamsu faqad adraka asubx waman adraka rakcata min alcasri qabla an taqruba shams faqad adraka alcasra markaynu adaaga joogo qofka soo gaadha ragcad salaada subax ka intaan qoraxdu soo bixin salaadii subax waa soo gaadhay qofka ragcad soo gaadhay intaan qoraxdu dhicinna salaaddii casar wuu soo gaadhay marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamay qofku hadduu ragcad soo gaadho inuu salaada qof soo gaadhan yahay kalena dee waa la miduuno waa looga qiyaas qaadan ama de cumuumkii lafdigii kale man adraka rakcatan min asalaati faqad adraka asala qofka ragcad salaada ka soo gaadhaa salaadaa wuu soo gaadhay kaasi saasuu daliishanaya qowlka kale ee odhanaya mayane haddii waktigii wax uun laga soo gaarhaba salaadaasi way waajibaysaa wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu ka hadlayaa xaggii adaaga inay salaadani adaa noqonayso aanay qallan noqonayn buu xadiidku ka hadlay salaadda markii saa loo soo gaaro waxay noqotay saa markaa loo tukado oo qofkii uu tukado salaad uu markaa ragcaddii ragcaddu ka tukadaba salaadda iyadoon waktigeedii bixin inay salaadaasi adaato aanay qada ahayn buu ka hadlaya xadiidkani buu leeyay waayo adidinku inaad maarata ay waajibtay maxaa u haysataa waxaan u haysanaa bay yidhaahdeen fataqu llaha ma statactum iyo nusuustii kale ahay qofkani salaadii waktigeedii wax kamiduu soo gaadhay dee uu soo gaadhay inuu markaa waxa weeyaan uu ka tukado ayuu ku ayaa lagu yeelanayaa wixii markaa uu soo gaari kari waayna dee waktigii qalun bay unoqonaysaa mushkilad maro sidii qofkii salaada ka seexday ayuunbude unbay unoqonaysaa marka hadduu kol hadduu salaaddii waktigeedii wax ka soo gaadhay sababulwujuubku waktigu ah salaaddu waxay ku waajibtaa waa waktiga waktigiina qofkani waxbuu ka soo gaadhay kol hadduu wax ka soo gaadhay sababulwujuubkii baa la helay wixii salaadana ay ku waajibi lahayd waa la helay oo waktigii salaadda waktigeedii soo gaadhay saa way waajibaysaa bay yihahda kaa dambaan markaa muctamadasaynu sheegay wuxuu ihi sheekhu wain kaana daalika haddii haddaba arrinkaasi uu yahay qabla alguruubi qoraxdii oo aan dhicin haddii uu markaa soo gaadho ragcad ama wax ka yar haddaynu markaa de muctamadka ku soconno aw qabla uluuci اlfajri ama waagii oo aan beriyin ayaa cudurdaarku uu zuulay birakcatin iyadoo ragcadi ka dhiman tahay fajarka ama waaga dilaaciisii lazimahum اlcasru wاlcishaau casarkii iyo cishaaigii dee labadaa qof waa lagu yeelanaya dadka noocaasa waa lagu yeelanaya wa fi الظuhri wاlmagribi qowlaani duhurkii iyo maqribkiina laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahay yalzamu wuxuu ku waajibay maaratay yalzamu duhurkii iyo maqribkii way waajibayaanoo koodii kolba maaragtay salaadan la raacinay wuu waajibayaa bimaa waxbuu ku waajibi yalzamu bihi alcasru waalcishaau casarka iyo cishaayguba ay ku waajibeen wathaanii ka kale wuxuu leeya yalzamu biqadri khamsi rakacaatin shan ragcadood qadarkeed ayuu ku waajibaya inagii nidhi casarkii hadduu waajibo duhurkii lala jamcin jirayna wuu raacaya labadii way sida waajibayaan maqribkii cishaagiina waa waktigii cishaayigoon bixinoo waa berigii wax yari ka dhiman yahay haddii gabadhii daahir noqoto waxaa lagu yeelanayaa maqribkii iyo cishaaigii haddaba salaadan waktigeedii ay gabadhani daahirowday garanay oo iyadaba inaga laba qowl sheegnay in ragcad loo eegayo iyo in wuxuu waktigii kamid oo allahu akbar la odhan karo loo eegayo salaadan kale ka horaysa ee iyada lagu xidhayee raacaysa iyadana maxaa loo eegaya halkaasay laba qowl ku jiraan qowl wuxuu leeyahy waa ka muctamadka ahe waxba kale loo eegi maayo tani ma waajibtay unbaa loo eegi maqribku cishaayigunbay daba joogtaayo cishaai ma waajibtay hadday cishaai waajibtay waa waajibtay iyaduna duhurna casar buu daba joogaayo waxaa la eegayaa un casarku ma waajibay hadduu casarkii waajibay duhurkuna wuu raacsanyayo u waajibayaayo talzamu bima talzamu bihi alcasr waalcishaa tan kale waay labadan kale waay daba so labadan uno wixii ay ku waajibaan unba iyaguna kuwaajiba waa qowlka muctamadkaa ah wey oo waa isku wakti labadan salaadood markaa cudurdaarka uu jiro qowl kalea wuxuu leeyahay may salaada hore ilan waktigeedii qofkani cudurdaarkuu ku dhammaystaye waa in salaadan dambe horta waktigeedii oo ay hesho markay waktigeedii oo hesho haddii iyadii wax u soo hadhaan ayuunbay waajibaysa laakiin haddaanay waxbaba u soo hadhin waxba waajibi mayso oo masalan haddii gabadho ay daahirowday salaadii casaroo ay ka dhiman tahay wax ragcad la tukado de intaasi casarkii maxaa ka soo hadhay casarkii bay ku yar tahayba intaas casarkiiba kuma filla marka halkaa casarkubaa waajibaysa duhur waajibayaa ma jiro buu leey sidoo kale haddii ay daahirowdo wax laba ragcadood ku filan uuni iyadoy waktigii ka dhiman yihiin ama ay daahiroodo iyadoo wax saddex ragcadood ku filan uuni ay dhiman yihiin aanay musaafiradna ahayn oonay safar ku jirin ama ay daahiroodo iyadoo waxa dhimanayba wax afar ragcadood keliya ku filan uu yahay dee afar ragcadood waaba casarkii un duurkii waxba uma soo harayaan haddana waxba usoo haraynin ma waajibayabu qowlkaasi leey goorma markaa duurkii waajibayaa marka casarkii waktigan intuu ku filaado ay wax ka soo harayaan waxaa ka soo haraya intuu leekaanaya labadii qowl baa loo kale celinaya ragcadda iyo iyo waa wa ugu yara allahu abar lagu ohan kara labadii qowl baa imanay markaa sheek tan uu ku tusaaleey de amsun ragcaad qaaday wuxuu ku socday qawlkii ragcadda oo maslada wada markeeda hore saasuu inoogu fardiyayo wain kaana dalika qabla اlguruubi aw qabla uluuci fajri birakcatin bu marka waxay leeyihiin waa in la helo w wati waktiga harsani waa inu yahay wax shan ragcadood lagu tukan karo hadduu wax shan lagu tukan karan yahay afar waa kuwii casarka ragcadda soo hadhayna waxay noqonaysaa duhurkii baa yeelanaya markaasaynu odhanaynaa casar iyo duurma way waajibi waa ku soconno qowlkii ragcadda haddaynu qowlkii takbiirada ku soconno kaasi isagu wuxuu afar ragcadood iyo iyo in allahu akbar la odhan yani afar ragcadood iyo wax yarde waa inay jiraan buu leeyahay qowlkaasina laakiin dee muctamadkaaba ka fudude muctamadku wuxuu leeyah un casarkii hadduu waajiba uu raacaya ma shaygii hadduu waajiba maqribkiina wuu raacaya markaa yalzama biqadri khamsi rakacaat qowlkaa isaga i labadan suuraba miyuu u yaalaa oo duhurkii iyo casarkii labadiiba shan ragcadood baa loo iyaga da waa loo eegaya shan ragcadood maqribkii iyo cishaayigiina masaas oo kale ayagana shan ragcadood baa loo eegayaa waa arii waa weji jiro weeye lakin culamada qaarkood waxay leeyihiin maqribki iyo cishaayiga haddii qowlkan lagu socdo laftiisa afar ragcadood baa ku filan oo ta hore inay wax ka dheer yihiin baa la eegaya ta dambe inay wax ka dheer yihin lama eegayo marka maqribkii cishaayigii de maqribkii waa saddex ragcadood soo maha markaa saddexdii ragcadood wax ma ka dheer yihiin baynu eegin hadii saddexdii ragcadood wax ka dheeraadaan ayay labadu isla waajibayaan haddii tii hore ay waxba ka dheeraan waayaanna tadabun baa waajibaysa qowlkaa ayaabay muctamad ka dhigaan haddii kan lagu socdo haddii kan lagu socdo kaasay ay asax ku sheegaan lakiin de waxoo dhanba waa qowlaan muctamad ahayn qowlka muctamadkii waa in wixii casar ku waajibo duhurna ku waajibayo wixii cishaay ku waajibana maqrib uu ku waajibayo waxaana markaa loo cuskaday dee ah in labadan salaadood casar iyo duhur ay isku wakti yihiin marka cudurdaar jiro maqrib iyo cishaayna ay isku wakti yihiin marka cudurdaar jiro sida markaa safarkii oo kale iyo roobkii waxaa kaloo loo cuskaday laba aar oo saxaabada qaar cabdiraxmaan ibn cawf iyo ka soo arooray oo tilmaamaya in markii markaa gabadho ay waktigii casarka daahirowdo casar iyo duhurba ay wada tukanayso wuxu uhi sheekhu waman lam yusali xataa faatahu lwaqtu wahuwa min ahli اfardi bicudrin aw bigayri cudrin lazimahu lqada xukunkii saddexaad buu eh, afraad buu u gudbay ama shanaad ayuu usoo gudbay oo ku saabsan qalihii wuxuu hi waman lam yusali qofkii aan tukan xataa faatahu lwaqtu ila waqtigii uu dhaafay wa huwa min ahli lfardi isagoo qofkani ah dad markaa dadkii ay salaadu ku waajibtay ee ahlulfardiga ahaa bicudrin cudurdaar ay ku dhaafto salaadu aw bigayri cudrin ama cudurdaar la-aan ay ku dhaafto lazimahu lqadaau qofkaa isagaa qalaa lagu yeeshay walawlaa sida habbooni an yaqdiyaha waa inuu salaadii qalleeyo muratiban xaal uu yahay mid tartiibteedii ilaalinaya ilaa an yakshaa inuu ka baqa mooyaane fawaata alxaadirati salaada wakhtigeedu joogaa inay dhaafto fayalzamuhu xaalada iyadaa waxaa ku waajibi albudaa'atu bihaa inuu iyadii ku bilaabo wlwlaa sida mudani an yaqdiyahaa cala alfawri wa inuu si degdega u qaleeyo fain akhara hadduu dibdhigo jaaza way banaanaan waqiila waxaa la yidhi in faatat bigayri cudrin cudurdaar la-aan hadday ku dhaaftay lazimahu qadaaؤuhaa inuu dedejiyo inuu qaleeya waa ku waajib cala alfawri si deg deg qadihii waxa weeye waa ficlu اcibaadati bacda waqtiha bacda khuruuji waqtiha baa qada la yidhaha cibaadada oo la sameeyo waktigeedii oo baxay bicudrin aw bigayri cudrin ama cudurdaar maaragtay waktigeedii ha looga tago ama cudurdaar la-aan ha looga tage qadaa baa la yidhaahda salaada markaa waxaa waajiba in la qaleeyo qofkii waktigeedu ka baxay isagoo min ahli fardihaa isagoo min ahli fardihaa wuxuu ku saarayaa qofkii isagoon qaangaar ahayn waaba lahayn waa la farayaa toban jir hadduu gaadho waa lagu ulaynayaa kaa lagu ulaynayay salaadihii uu segsaagay waktigaa lagu olayn jiray dee qale lagama doonayo waayo isaga kumay waajibin salaada kii waalaa ee aan salaada tukan waa saas oo kale kii markaa kaafirka ahaa isaguna waa saas o kaafir asli ahaa kuwaas wa huwa min ahli fardi qaydkaa uu halkaa keenay ayuu ku saaray iyaga qale lagama doonayo laakiin qofkii ahlulfardi ahaa muslim baad ahay salaada markaa maa tukan jiri waad qaangaadhay muddaad markaa qaangaad ahayd adigoon salaada tukan oo haddaad doonta aan soomin kadib baa ilahay kusoo hadeeye waa toobad keentay sida dad fara badan ku dhacda ma astakfir baad odhanaysaayoo ilaahay baad istikfaar weydiisanaysaa mise dee waa lagaa doonaya salaadihii waa lagaa doonaya salaadihii waa lagaa doonayaa nabigeenu alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi dayn ullahi an yuqdaa waa dayn lagugu leeyay daynta ilaahay baana u mudan in la qalleeyo adigoo caruuro dayntii lagu lahaa bani aadamka kugu lahaa waa waajib markaad qaangaadha inaad iska bixiso adigoo qaangaadha dayntii lagugu lahaana waa saas oo kale tii ilaahay kugu lahaana way kasii mudantah waxaa markaa dhacdo dadka qaarkood inay yidhaahdaan ma garanayno salaadihiina dhaafi intay ahaayeen waxaynu leenahay haddaad garanaysa waktigii aad qaan gaadhay halkaasun baad ka soo bilaabaysaayo ilaa intaad hubsanaysa inaanay waxba kugu hadhin waad wadaysa ilaa intaad hubsanayso intaanay waxba kugu hadhin waad wadaysa markaad ka soo bilowdo waktigii aad qaan gaadhay haddii waktigii aad qaan gaadhay aad ka shakisantood is leedahay niyo ma sanadkaasaad qaan gaadhay mise sanadkii ku xigay haddaad saa isleedahayna sanadkaa ku xigay baad ka soo qaadaysa sanadka hore kama soo bilaabaysa waayo sanadka hore dee ma hubtid inaad qaangaar ahayd mar haddaad hubtid inaad qaangaar ahayd maba hubtid salaadeedu inay kugu waajibtay markaa walaslu cadamu lbuluuq inaanad qaangaarin sanadkaa hore ayaa dee asalku uu yahay ilaa la hubiyo inaad qaangaadhin markaa sanadkaa ku xigay ayaad ka soo bilaabaysa ilaa iyo aad ka soo gaadhayso waktigii aada hubtay inaad markaa tukan jirtay oo aan markaa salaadu aanay kaa tegi jirin intaa udhexaysay hadday toban sano noqoto iyo hadday labaatan noqoto iyo ka yaraatay hadday ka badataba qalaheedii waa lagaa doonaya waba qiil meelaha haka raadin iska qaleyo ilaahay subxaanahu watacaala ha la kulmin adigoo salaadiisii soo dayacay kii aan cudurdaarka lahayn waa sidaasoo qalaa laga doonaya kii cudurdaarka lahaana dee isagana qalaa laga doonayaayo waataynu soo akriyaynay man naama can salaatin aw nasiiha falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila dalik qofkii salaad ka seexday ama ilaawey markuu xasuusto ha tukan kafaaradeedu waa taasuun haddii haddaba salaado badan lagu lahaa ama cudurdaar ha noqoto ama cudurdaar la-aane tartiibtooda inaad ilaaliso xukunku waa maxay yani matalan maalin baad seexatayba saad hurday hurdaybaa saddex salaadood baa ku dhaaf goor dambaad toosta iyadoo saddex salaadood isgaadhay masey u kala horreeyeen baad u kala horreysiinaysaa mise saa doontaad u tukanaysa waxay leeyihin culammadu saa doonto waad u tukan kartaa taa doonto waad horreysiin kartaa lakiin waxaa afdaloo wanaagsan inaad say u kala horreeyeen u kala horreysiiso duhurkii baad seexatay waxaad baraarugtuun goormaca ceshaagii laga baxay markaa maxaa ku dhaafay casarkii iyo maqribkii iyo ceshaayga lagu maarata waktigiisii joogo saddexdaasaa lagugu leey waxaa afdalahoo fiican inaad horta casarkii tukato ood haddana maqribkii tukato ood haddana cishaaigii tukato saasaa afdala haddaad isdhaafdhaafiso mushkilad ma laha laakiin sidii fiicnayd ayaad ka tagtay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ghaswadii khandaqa markii ay ku jireen waa markaa salaado dhowra la la siijiya waxay culamadu waxay ahayd intii aan la jidaynin salaatulkhawfka markaa dee salaaddii bay haleeli waayeen salaatulkhawfkana markaa lama sharciyaynin salaaddii duur iyo salaaddii casar iyo salaaddii maqrib iyo baa isku gaadhay nabigu calayhi salaatu wasalaam siday u kala horreeyeen buu u tukaday marka inaad sidii u tukato ayaa afdala haddaanad markaa ilaalinina mushkilad ma laha bay yidhaahdeenoo dee salaadahan waktigoodii baxay waa dayn lagugu leeyahayo dayn lagugu leeyahayo waktigoodii la wada gaadho soo wada gaadhay haddaad tii damba bixisiyo haddaad tii hore bixisiyo dee isla halkii hal qodob baa laga soo reebaya oo waxa weeye taa waktigeedii taagan yahay haddaad ka baqaysa haddaad kuwii kala horreysiiso in iyadana waktigeedu baxo maqribka waktigiisii baad baraarugtay iyadoo casarkii lagugu leeyay gebgaboweyse iyo hawlo waxaad ka baqanaysaa salaaddii maqribi waktigeedu tago casarkii tukan maysid horta waxaad tukanaysaa salaadan maqribee waktigeedu joogo ayaa tukanaysa markaad iyada ka baxdo ayaad casarkiina aada la imanaysaayo aad tukanaysaayo dee ta waktigeedu joogo ayaa waktigan u xaqleh haddaad tii kale ku mashquulsho tanna qallay kaa noqonaysaa tii horena kolleyba qalluun bay ahayd markaa waa inaad markaa tan la timaado qodobka labaad masalada labaad ee ku tacalluqda halkan waxa weeyi degdegu ma waajiba in si degdega loo qaleeyo salaadihii qalaha ahaayee lagugu lahaa waxaynu eegeynaa salaadani ma cudurdaar bay kugu dhaaftay mise cudurdaar la-aan hadday cudurdaar kugu dhaaftay waxba inaad u degdegtaa khasab maaha markaa doontaa iska tukan karta laakiin waxaa mustaxabahoo wanaagsan inaad deg deg u tukato nabigeenni maxamed ah alayhi isalaatu wasalaam waa kaa ina yidhi man naama can salaatin aw nasiya falyusaliha idaa dakaraa markuu xasuusta ha tukado dibdhigna isagaabay ka dhacdayoo isaga iyo ciidankii uu watay rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa habeen seexday bilaal baa loo diro la yidhi dadka ilaaliyo oo salaada subax u kici goor dambaa la jiibsaday oo la dhacay bilaalna hurdadii baa isagana la tagtay cadeedii diirimaadkeedii un unbaa lagu toosay deetana rasuulku war bilaal maxaa ku helay oo de rasuulka ilaah waxaa kula tegay baa na ila tegey rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi meeshan aynu degnay waa meel shaydaani nagu hele inaga soo kiciya waa laga tegay laga durkay de ciidan dhan intuu xamaan urursanaya iyo inta wixiisa la ururinayo inta la kacaya iyo inay wakti noqonaysa waa dareemaysa meeshii baa laga tegay meel kalea la tegey markii kale la tegey ayaa bilaal la yidhi hadaba imika barqayba dee noqonaysa markaasuu adibay sunihii salaadda subax baa la tukaday kolkii la sunaystay ayaa haddana salaadii la tukaday markaa dib udhigay nabigu alayhi salaatu wasalaam de waad arkaysa marka in deg loo tukadaa khasab maaha taakhiirkii wuu banaan yahay bay yidhahdeen waayo haddaba ilaa goormaa loo akhiraya ilaa maa la nihaayata mi in aanad dhiman adigoon tukan intaanad dhiman oon tuko oo maalan hataa haddii salaadii duhur aad la kula gaadho salaadii subax dhib ma laha xataa salaada duhur baad iska tukan kartaa subixi waa dambaysiin karaysa laakiin sida afdalka ihi waa inaad hore ka tukato taasi waa tii cudurdaarka kugu dhaaftay haddii cudurdaar la-aan ay salaadu kugu dhaaftay laba weji culamadu ku sheegeen laba qaab bay isugu khilaafeen qolo waxay tidhi waa tanun bay la mid tahayo markaa doontaa tukan karta waa uun fiican tahay inaad dedejisaan iilkan uu xagga dambe sheekhu ku sheegay baa se muctamadaho isagaa rajaxanoo in aanad iyada dib u dhigi karin ee aad ku qasban tahay inaad dedejiso ood hore ka tukato markaa ninkii toban sannadood oo salaada lagu lahaa oo uu de iska maaratay dheeldheel dhayarsi ku dhaafay waxaa laga doonayaa inuu dedejiyo salaadba salaadha raacin wakti kastood jaanis kastood haysata bay leeyihin allaho inta aad yar shaqayseen shaqadii daruuriga ahayd iyo dahurdadii laga maarmaanka raashinkii iyo salaadii xataa sunayaashi iska jooji bay yidhahda sunayaashii xataa kuwii rawaatibtii iyo kuwaasoo dhan waad iska joojinaysaa adigu dayn baa kugu socota maaragtay sunayaal kuuma yaallaan marka waktiga jaaniskaad heshaba waad wadaysa ilaa inta aad iska dhammaystirayso wixii lagugu lahaa taasaana markaa rajaxan ba yidhahda wuxu uhi waman lam yusalli xataa faatahu lwaqtu qofka aan tukan ilaa waqti ku dhaafay wahuwa min ahli lfardi isagoo ahlufardigiiya bicudrin ku dhaafay aw bigayri cudrin ama markaa cudurdaar la-aan ku dhaafin lazimahu lqadaau qalaa lagu leeyahay walwlaa sida habooni an yaqdiyahaa waa inuu qaleeyo muratiban isagoo tartiibinaya ilaa an yakshaa inuu ka baqa mooyaane fawaata alxaadirati ta waqtigeeda la jooga inay yana baxdo fayalzamhu bidaayatu biha ama albudaa'atu biha inuu iyada ku bilaabaa laaiya waajibku ah walwlaa sida fiicani an yaqdiyahaa cala alfawr qalihii waa inuu dedejiyo horu marka dibdhigo way iska banaan tahay waqiila waxaa layihi infaatat biayri cudrin haddii cudurdaar la-aan salaadan qalihii ay ku dhaaftay marka hore lazimahu qadauhaa cala fawri inuu degdeg u qaleeyo ayaa waajib waman nasiya salaata qofkii salaad ilaawa min alkhamsi shanta kamida walam yacrif caynaha caynteedana aan garan lazimahu waxaa ku waajibay an yusaliya alkhamsa shantii salaadood ba inuu tukado salaad baa lagugu laakiin salaadday ahayd baad garan weyday war salaad baa idhaaftay horta tay ah cishaayi bay ahayd ma bay ahayd ma subax bay ahayd shantiibaad ka kala garo wedatay ahayd shantiiba waa tukanaysa maxaa yihi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibu wixii aan waajibku maaragtay lagu gudan karin la waajib buu noqonaya haddaad kala garan weydo maqrib iyo cishaay labadaa mid bay ahayd baa tii lakiin ahayd ma garanayo maqrib iyo cishaay baa tukan waxaad u kala garan weydo duhur iyo casar duhur iyo casar baa tukan oo maynu nidhaahno de afar ragcadood baa ugu badan salaadaha waajibkae eh. afar ragcadood tuko hadday maqrib ahaydna de mid baabay kugu siyaadaan haddii ay casar iyo duhur iyo cishaay ahaydna kaa dhan hadday salaad subax tahayna dee labana kugu filan labada kalena iska sahwiguun ha noqdaan may salaaddu maxay u baahan niyay u baahan tahay ilan salaaddii duhurkii inaad duhur niyootaa la doonaya tii casar inaad casar niyootaa la doonaya tii maqrib inaad maqrib niyootaa la doonaya tii cishaa inaad cishaay niyootaa la doonaya marka salaadii laygu lahaa uun baan tukanayaana dee ma soconayso waxaa la doonayaa inaad salaadan cayinto caynteedii aada u niyooto marka shantiiba way kugu waajibayaan hada wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallahu aclam kolley de waad sibaad su-aal baad sir laga yaaba inaad leedihiin sheekh kolley waa soon iyo waxbaa lagu jiraa inaan dhisiir fasaxaynin soo maa kabal eh, kolley maanta taasucay ahayd oo dadka qayban baa soomtay baa laga qaybina inay soominoo eh, darsigeenu xalay u bilownay caawana inaynu fasaxnaa macquul may ahayn laakiin bal caashuuro weynu isu tanaasuli berrito insha allahu tacaala halayska soomo eh, aynu markaa axadda isu nimaano hadda waxaa soo baxay adeeg ama application buu yihi cusub markaad socoto lacag aada ku helayso markaa lacagtaasi ma banaan tahay maxaa lacagta lagu siiye maxaad lacagta ku heshay muxuu yahay waa lugey wax saxa maaha laa yajuuzu jamcu alciwadi walmucawadi lishaksi waaxid socodku yuu faa'iide u yahay maxay ka faa'iideen kuwa lacagta ku siinayaa socodkaaga kuwa waxaa la doonayaa qof kani marka wax la isdhaafsanayo wa wax lagu qaadanayo inuu qofkana wa helay kana wa helay baa la doonaya markaa kan lacagta kugu siinaya muxuu kaa helay ayaan la isku ciyaarin ya tashjiic maxay waxba sigaska waa qof aad ku tiri tuko haddaad tukato shan doolar baan ku siinaya hadduu tukadaba shan doolar buu kugu leeyay ah, hadduu tukado waxba kuguma waaa leedahay dantaadun baan ka shaqaynayay tasaada halkaa kaga siia sheekh waa maxay xukunka qof la soo taagan salaada tukan maaya sababtoo ah maxaan ka faa'iidayaa salaada haddaan muslima aya haddana waa muslim soomaaliya de soomaalinimadu islaam laguma hele qofku hadduu soomaaliya inuu muslim iska ahanaya nabadiisa qofkuna salaada maxaan ka faa'iidaya yani waa qofla salaadu faa'iide male leh ninkiina salaadu faa'iide ma anigu ninkaa islaamkii wax ugu hadheen muslimnimo ninkaa u hadhay anigu ma ogi nin yihi salaadda maxaa laga faaidaya maxay dadku tukan jireen intii aan salaada loo soo dhiibin rasuulka alayhi salatu wasala culamada qaarkood waxay ihahdaan fa subxana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna xagga hor iyo xagga dambe maaragtay sabi bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar markaa xagga hore gelinka horena waxbaa la tukan jire gelinka dambena laakiin salaadahan shanta may jirin ilaa laylat isra micraajkii wallahu aclam bilahi towfiiq